العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه يعني الكفر لقوله caza wajal muxamedun rasuulu ullah wuxuu ka hadlayey oo uu ku dhex jiray imaamku muctaqad ahli الsunna waاljamaca fi الsaxaaba ahlu sunnaha waxay ka rumaysan yihiin saxaabada nebiga sal اlla alay slam iyo mowqifkooda arrintaasuu ka hadlayay marka wuxuu soo sheegay inay qabaan saxaabadu inay ummadda ugu fadli badan yihiin ummadda inteeda kalena dadka iyaga raacay oo ixsaanka ku raacay shardigaas ayaa u fiican arrintaasuu marka sii wada wuxuu leeyahy waman qaadahu ruuxii ay ciil geliso ama ay xumayso makaanuhum booskooda saxaabada booskooda min allaahi alle ay ka joogaan booska ay alle ka joogaan ruuxii uu ka xanaajiyo ama ka xumaada ama ciil iyo cadho ka qaada fa huwa kaasi makhuufun mid loo baqayo weye <clears throat> calayhi korkiisa maa shay baa looga baqayaa laa shay-a shay acdama uusan ka weynayn minhu xaggiisa yacni waxaa looga baqayaa shay wax ka weyn uusan jirin oo muxuu yahay yacni wuxuu ka wadaa alkufra gaalnimaa looga baqayaa liqowlihi tacaala liqowlihi odhahdiisa darteed alla uu yidhi caza wajalla muxammedun rasuulullah muxammed waa kii alla soo dirsaday waaladiina kuwa macahu la jirankiisa ah ee la socday rumeeyeyna ashidaa-u kuwa ad adag wey cala alkufaari gaalada korkooda ruxamaa u kuwa naxariista weeye beynahum dhexdooda isu naxariista taraahum waxaad arkaysaa rukacan iyadoo iyagoo rukuucsan sujadan oo sujuudsan yabtaquuna oo raadinaya fadlan dheeraad oo min allaahi alle xaggii ka ahaaday iyo wa ridwaanan riday raadinayaan ilaahay dheeraadkiisa iyo ridihiisay raadinayaan siimaahum astaantooda ama calaamadoodu oo fii wujuuhihim wejiyaalkooda ku sugan min athari sujuud fii wujuuhihim bay ahaatay dheh siimaahum calaamooyinkoodu fii wujuuhihim wejiyadooday ku sugan tahay min athari sujuudi sujuudda raadkeeda xaggiisa xalay kaata ama darteed yacni sujuudda raadkii ay wejigooda ku samaysay raadkaas ayaa calaamad iyo astaan u ah daalika arrinkaasi mahaluhum sifadooda wey fi tawraati tawraat fi tawraati towreed dhexdeeda ay ku tilmaanaayeen sifaadkaa hadda la sheegay kitaabkii towreed ahee nebi muuse calayhi salaam lagu soo dejiyey ayay sidaa ugu sheeganaayeen oo tilmaamahaa loogu sheegay wa mahaluhum sifadooda fil injiili injiil dhexdeeda ay ku sifaysan yihiin tilmaanta lagu sheegay injiilna waxa weeyaan ka sarcin oo kale waay waa sidii beer yacni geed beer ah oo akhraja soo saaray shad'ahu mataankiisa soo saaray ama lamaanihiisa soo saaray oo fa aasarahu markaa xoojiyey kii kale uu ka soo garabaxay ama mataanka u noqday ayuu markaa xoojiyey fastaqlada waa adkaaday fastawaa wuu sin wuu ekaadayoo calaa suuqihi dhudhunkiisa ayuu ku ekaadoo isku taagay jiriddiisii iyo dhudhunkiibuu si fiican isugu taagay yucjibu wuxuu cajab gelinayaa geedkaasi azuraaca kuwa wax beerta beeralayda wax beerta ayuu cajab gelinayaa maxaa sidaa loo yeelay liyagiida inuu kaga cadhaysiiyo darteed alle bihim iyaga sababtood alkufaara gaalada inuu kaga cadhaysiiyo wuxuu sheekhu yidhi marka fa ahbara alla wuxuu sheegay <clears throat> annahum iyagu jacalahum inuu alla ka dhigay kaydan cadho lilkaafiriina gaalada inuu uga dhigay kuwa gaalada ka xanaajiya oo ka cadhaysiiya oo ciil bida iyuu alla ka dhigay tabaaraka wa tacaala ayib meeshaasi wuxuu tilmaamayaa imaamku oo uu rabaa inuu yidhaahdo muxuu ahaayey saxaabada ridwaan ullaahi calayhim booskii ay nebiga u joog ka joogeen booska ay alle ka joogaan ilaahay tabaaraka wa tacaala sida uu u doortay ee uga raalli noqday ee uu uga dhigay khiirata hadihi lumma ummaddan kuwa ugu khayr badan ee ugu akhyaarsan arrinkaas iyo booska ay joogaan ninka ka xanaaqaya ee ka xun ee kahanaya ee diidan waxaa looga baqayaa korkiisa shay ruux looga baqo midka ugu weyn oo maxay ah gaalnimo yaani ruuxa waxaa looga baqayaa inuu gaaloobo oo diinta ka baxo aayaddanu marka keenay oo u daliishanayaa ruuxaasi inuu gaalnimo looga baqayo oo gaaloobi karo waxau aayaddu tilmaantay nebiga saxaabadii sal alla alay wasalam iyo tilmaamaha ay leeyihiin qur-aanka kariimka ah <coughs> wuxuu tilmaamay eh, nebiga saxaabadiisu inay gaalada ku ad adag yihiin iyaga dhexdooda dadka ahlul iimaanka ana inay u dabacsan yihiin oo u naxariis badan yihiin waxaad arkaysaa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan cibaadaysanaya ujeeddadooduna ay tahay ridaha ilaaha iyo fadligiisa inay raadinayaan ee sujuuddooda iyo cibaadadooda dheef adduunye kuma raadinayaan jaahna kuma raadinayaan ilaahay fadligiisa iyo ridihiisaay raadinayaan calaamadda lagu yaqaanee lagu garanayana wejigooday ku taallaayo raadka sujuuddu ay samaysay ayay wejigooda ka muuqda raadkaasi wejiga oo qallafa lagama wado ama wejigoo boogooba lagama wado ee waxaa laga wadaa sujuudda iyo weysada iyo cibaadadu ruuxa waxay ku samaynaysaa iftiin iyo dhalaal bay siinaysaa lagu garanayo ruuxani inuu yahay ruux ilaahay ku xidhan saas macnaha marka taasaa laga wadaa marka calaamadoodu waxa weeye wejigooday ka muuqataa raadkii sujuudda ayayna calaamadaasi ka timid marka astaan saasay leeyihin sidaasi sifaadka noocaasa waxaa lagu sheegay oo sidaa loogu sheegay kitaabkii tawreed ah nebi muuse lagu soo dejiyey caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nebi maxamed saxaabadiisa iyo ardadiisu inay tilmaamahaa leeyihiin tawreed bay ku taalla injiilna waa lagu sifeeyey oo nebiga atbaacdiisu iyo saxaabadiisu tilmaan bay ku lahaayeen kitaabka injiil ee nebi muuse nebi ciise lagu soo dejiyey isagana waxay ku tilmaanaayeen ee mithaal iyo tusaale cajab badan baa laga bixiyey mithaalkaasi waxaa lagu mithaaliyey sidii geed beer ah geedka beerta ah waa geed aada u ladan oo yacni warow helay markaasuu intuu e, wuxuu bixiyey geed kale oo mataankiisa ah shadciga waxaa la yidhaahdaa shadciga waa geedka geedka ku lamaan ama jiridda ay wadaagaan ama ka garab baxa oo ay isku dheggan yihiin oo isxoojinayaan kaasaa waxaa la yidhahdaa shadciga la yidhaahdaa a marka geed geed mataan ah ama lamaano ah soo saaray kaas markuu soo saaro way isxoojinayaan baynamaa uu hal ahaa labay noqonayaan waa isku duubmayaan way isxoojinayaan markaasuu geedkii adkaanaya dhudhunkiisa iyo jirriddiisuu si fiican isugu taagaya arrintaasina waxay cajabinaysaa oo aada ugu bogayaa dadka beeralayda ee wax beerta zuraacda misaalka fahano waxa weeyaan geedku waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh mataanta ka ee ma lamaanaha ka garabaxayna waa saxaabadiisii waa kadibna markay ka gara baxeen maxaa dhacay way xoojiyeen geedkii mabdi'ii caqiidadii tawxiidkii ayaa marka istaagay dhudhunkiisuu ku istaagay dawlad baa u dhisantay waa xoogaystay yacnii caalamkuu qabsaday wahaakadaa maxay ku timid nebi maxamed oo dacwo bilaabay keligii isagoo ah laamahaasoo dhinacyihiisa ka baxay oo saxaabadiisii oo xoojiyey kadibna waxaa soo baxday awooddaa xoogga badane istaagtay ee lala wada yaaban yahay zuraacdi beeralaydu la yaaban yihiin muhimmaddu marka taa hore ma aha qasadku waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu sidaa uga dhigay liyagiida bihim alkufaar inuu gaalada ku cadhageliyo haa markay gaaladii nebi moxamed sal lla alay slam dacwadiisii hor istaagi kari waayeen saxaabadii baa garab istaagtay rag baa xoolahoodii iyo naftoodii iyo wax kastay haysteenba isla garab taagay markay la garab istaageenna gaala meelay u martay weyde ciil bay marka la dhimanayaan waa xanaaqsan yihiin waxse kama qaban karaan ciilkayay u qabaan ragga nebi maxamed ku wareegsan bay ka xanaaqsan yihiin raggan dacwada garab istaagay naftooda u horay xoolahooda ku bixiyey wakhtigooda ku bixiyey allah tabaaraka watacaala iyo injaasaadka iyo waxay dhaliyeen iyo khayrkan faraha badan gaalaa lagaga cadhaysiinaya marka macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxa weeyaan saxaabada nebi maxamed sal alla alay wasalam ardadiisa ah iyo dadaalkay diinta u sameeyeen waxa ka xanaaqa ama ka xumaada waa gaal soo ma waxa ka xanaaqa ama ka xumaada waa gaal ama ruux mu'min oo qalbigiisa iimaan ku jiro waa ku farxaha waa ku farxaa waa u bogaa waa ku yaani wax ku jeclaadaa taasay aayaddu tilmaamaysa ruux marka saxaabadii neceb haddaad aragto saxaabadii wax ka sheegaya saxaabadii iyo wixii ay qabteen duraya waxaad ogaanaysaa ruuxaasi ama waa gaal ama gaalnima looga baqi laakiin ruux mu'mina ma naco yacni waxay ku fadhidaa xadiiskii nebiga sal alla alay wasalam markuu khaasatan ansaarta ka hadlayay laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiqu nabi sal ly slm mu'min unbaa jeclaada cid nacaysa haddaad aragto oo necebna waa munaafiq saasuu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ardadiisii khaasadiisii weeye dadkaas diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala garab ku siiyo walowlaa iyaga juhdigoodii iyo dadaalkoodii iyo dhiiggay bixiyeen iyo xoolohay bixiyeen haddayna jiri lahayn diintani ma soo gaadheen halkan Ah, ummaddo dhan bay gacan ku leeyihiin way abaal ku leeyihiin oo innaga oo yacani waxa dhowr iyo toban qarni ka dambaysay inay diintiio saafiyanna soo gaadho waa juhdigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim yacni qoladii cilmiga lahayd qoladii dhiigooda bixisay qoladii cilmiga bixisay qoladii waqtiga bixisay qoladii xoolaha bixisay diinta rabbi tabaaraka wa tacaala ayagaasay ku istaagtay marka ninka neceb macnaa diintii ay faafiyeen buu necb yahay marka liyaqiida bihim alkufaar ayib aayaddaa iyada ah waxaa deliishaday oo u deliishaday alimaamu malik caleyh raxmat ullah alimaamu malik ibnu anas imaamu daari ilhijra sheekhii imaamu shaafici ayaa wuxuu u deliishaday inay nimanka shiicadae la yidhaahdo raafidadu ay gaalo yihiin raafidadu waa kooxda ugu xoog badan shiicada isna cashariyana waa la yidhaahdaa waa nimankan hadda eeraan ay matasho waay eeraan iyo nimankan xisbullaahi la yidhaahda ee israa'iil la dagaalama iyo kuwan ciraaq haysta iyo waxan oo dhan waxa weeyaan waa waa waa raafido waay waa waa firqad ka mid a ah, shiicada ka mida ah. kuwaasi marka inay gaalo yihiin aynu muslim ahayn ayuu imaamu maalik wuxuu u deliishaday aayaddan see buu ugu deliishaday sida soo socoto wuxuu leeyahy alimam ibnu kaiir caleyh raxmat ullah ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه تكفير الروافض آياداسو كلا صوبح إمام مالك إن أي رافضة قاليهم الذين يبغضون الصحابة آه كوا صحابة النعب وحيري لأنهم يغيظونهم حيالي صحابة دي بيقوا عليسيهين صحابة دي بيكحويهين صحابة دي بيحقد أهيان ومن غاض الصحابة فهو كافر بول ninkii saxaabada ciil u qaba oo saxaabada necab oo saxaabada ka xunna waa gaal buu yidhi lihaadihi alaaya maxaa yeeley aayaddan oo alla yidhi aayaddan darteed maxaa yeelay liyaqiida bihim alkufaar gaalo weeye cidda saxaabada ka xumaanaysa macnaha ee macnaha ciilkii u haysa wa waafaqahu waxaa ku waafaqay buu yidhi ibnu kaiir imaamu maalig waxaa ku waafaqay taa'ifatun min alculamaai calaa dalik koox culimmada islaamka ka midana saasay imaamu maalik ku waafaqeen raafidadu inaysan muslimiin ahayn oy gaalo yihiin markaasa wuxu uhi walaxaadiidu fi fadaa'ili الصaxaabati wاnnahyi can الtacarudi lahum bimusaa'atin kaiira axaadiista ku soo aroortay fadliga saxaabada diidaysa in saxaabada xumaan loogu bambaxo oo xumaan lagu sheego way fara badan tahay buuhi wayakfiihim waxaana ku filan saxaabada hanaa'u ullahi calayhim wa ridaahu canhum ammaanta alla ammaanay iyo inuu raalli ka noqday intaasaa ku filan taskiye iyo ammaan intaa ka siyaadsan uma baahan saas daraaddeed baa culimmada ahlu sunnuhu ijmaacoodu wuxuu ku dureersaday saxaabada dhammaantood inay cuduul yihiin oo marka laga hadlayo baabuljarxi waaltacdiil iyo cilmu cilmuulxadiid laga hadlayo nin saxaabi ah marba hadduu xadiidku gaadho lagama hadlo ma daciif baa mise waa muxuu ahay mise waa hiqo leesh lianna asxaabu rasuuliillaah nin inuu taskiyeeyo uma baahnaba ilaahay baa taskiyey ya nin caalim ah ama sheekh taskiye ugama baahna rabbigood baa taskiyeeyey tabaaraka watacaala oo ammaanay oo raalli ka noqday intaasaa ku filan saas macana ayb wuxuu sheekhu yidhi marka faahbara wuxuu sheegay alle annahu alle faahbara wuxuu sheegay annahu alle jacalahum saxaabada inuu ka dhigay kaydan ciil iyo cadho lilkaafiriina gaalada inuu ga dhigay gaalada inay cadho geliyaan oo ciil geliyaan oo ay mabda'oodii burburiyaan ku adkaadaan diinta ay necab yihiin ee tawxiidka ay faafiyaan gaaladu ay necab tahay inay faafiyaan sidaa ay ciil iyo cala ugu noqdaan ayib wa qaaluu saxaabadu waxay yidhah wa qaaluu ahlu sunnuhu waxay yidhahdeen aayaddaas sidoo kale alimaamu malik caleyh raxmat ullah isagana waxaa kaloo laga hayaa raafidada ama shiicadu wuxuu yidhi ka mid ma aha dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala feyga xoolaha gaaladu ka cararto laga qabsado markii la qaybinayo dadka wax laga siinayo kuma jirta buuri shiicadu maxaa yeelay saddex qolo buu ilaahay u sheegay in feyga la siinayo qolada koowaadi waxa weeyaan lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim qolada koobaad qoladaa waa muhaajiriinta fuqaradooda qolada labaadi waxa weeyaan waaladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablihim oo ansaartii ah qolada saddexaadna waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan kuwaa qolada ka dambaysa oo iyaguna lagu sifeeyey in ay leeyihiin ilaahuw noo dembi dhaaf annagiiyo walaalahanagii iimaanka nooga horreeyey qalbiganagana xiqti ha u gelini iyo hilli qoladaas saddexaad waa qoladaas marka raafidadu wuxuu yidhi muhaajiriin ma aha qaطcan ansaarna ma aha qatcan qoladaasi ansaar iyo muhaajiriin u ducaynaysana maaha marka xaggay ka soo gelayaan bu yidhi marka waana sax istidlaal sax wa mar haddii fayga laga qadiyeyna fayga muslimiinta oo dhan baa iska leh meesha waxay kutusaysaa marka inayna muslimiinta u tirsanayn laguma xisaabinin raafidada adiladaas ayay u deliishanayaan a'immadu in badan oo qaba raafidadu inay gaalo yihiin firaqda shiicada koox ka mida waay kuwa iyaga ijmaaca ah jiroon laysku khilaafsanayn kufrigooda bal inay gaalnimadoodu gaalnimada yahuud iyo nasaarada ka daran tahay waana nimankan la yidhaahdo nusayriyada ama calawiyada oo ka tili ka taliya suuriya kooxdan suuriya ka darisay bashaar al asad iyo aabihii xaafid alasad iyo koox calawiye la yidhahdo way isticmaarka calawiye u bixiyey laakiin kutub kutubulfiraq iyo horay waxaa loo yaqaanaa nusayriya la yidhahda nusayriya waa qolyaha uu yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah akfar min alyahuudi waannasaara ah, gaalnimadoodu way ka culus tahay gaalnimada yahuud iyo nasaarada saas itifaaq waay inay gaala yihiin marka oo muslimiin ma ah saas maana yani wa min alhariib maalin lawid baa waxaa la ii sheegayey waddanka turkiga waxay codsadeen waa koox yani waa firqo turkina waxbaa ka jooga jaaliyad baa ka joogta laakiin suuriya ka taliya suuriya dadka dega iyo ummadda degani inteeda badan waa dad ahlu sunna ah dad sunniyiin ah waay laakiin kooxdan haysata ayaa waxay tahay koox gaala ah oo muxuu ahaay nusayriya marka turkiga maalin dhaweed waxay codsadeen nusayriyada ama calawiyada in loo ictiraafo dowladda turkiga u ictiraafto diin ka mida diimaha aqaliyaadka ah ee laga tira badan yahay oo aan muslim ahayn diinta muslimka ayaana lagu xisaabininbay dheh muslimiintan ayaana nalagu xisaabinin laakiin diin kale oo madax bannaan oo minority ah oo xuquuqdii minority aqaliyada leh ha naloo ictiraafay dheh codsi noocaasay dowladda turkiga u gudbiya oo miiskaba saaranba marka iyagii baaba is-ogba inaysan muslim ahayn soo kuma filla saas way macanaa marka qolyahaasi waa la isku waafaqsan yahay waxaa la isku waafaqsan yahay nimankan la yidhaahdo agakhaaniyiinta iyo duruuska niman la yidhaah waa taqaanaan baan u malaynaya khaniinta iyo druusta iyo ismaaciiliyada iyo kuwaasina iyaguna waxaa la yidhaahdaa waa raafid waa shiicada baatiniyada iyaguna waa gaalo muslimiin lagu tirin maayo raafidada sidoo kale cala araajix ayaguna muslim maaha culimmada qaar ka mid a waxay ka doodaan caamadooda aan waxba garanayn caamadooda laakiin culimmadooda iyo dadkooda wax garanaya ayaga kufrigooda iyadana waa iska cadi qolyaha waay marka qolada uu ka hadlay imaamku masaa arrimaha ay ku gaaloobeenna mabda' keliya maaha mabaadi' fara badanoo usuusha shareecada ka mida usuusha diinta ka mid a ah, ayayn ku kala gedisana saas way maanaa aada aan ugu kala fogna marka waxaa ka mid a ah usuusha iyadaa marka asalka ku saabsan saxaabada raafidadu waxay qabaan asxaabu rasuuli llahi sal alla alay wasalam bacda mowti rasuuli illahi sal lla alay waslam inay ridoobeen markuu nebigu dhintay saxaabadu diintay ka baxeen bay qabaan dhowr nin bay soo reebaan ah, salmaan alfarisi iyo eh, dhowr ninoo ayagu ma aqaano waxay kusoo doorteen bay la soo hadhaan oo yidhahdeen islaanima kuwaas muslimiin bay ahaayeen laakiin saxaabada intooda kale yacani waxa weeyaan diintay ka saareen saas way maanaa saas daraaddeed ayaa eh, waxaa ka mida markay ilaahay xus xushayaan ilaahay xus ka dhigayaan oo isleeyihin ilahay baan u dhawaanayna acmaasha ay rumaysan yihiin in ilaahay wax loogu dhawaado ay ugu waaweyn waaweyntaa waxaa ka mid a abubakar iyo cumar caydooda iyo lacnadooda bal abubakar iyo cumar iskaba dhaafay xataa xaasaskii nebiga sal ly slm caaisha iyo xafse iyo caydooda ayaga waxay uga mid tahay qurubaadka waaweyn a ah, labadii sanam ee quraysh bay u yaqaanaan abubakar iyo cumar allahuma alcan sanamay qurayshin wa jibtayhima wabnatayhima bay dhahan labadii sanam ee quraysh allow lacnad oo labadoodii gabdhoodna lacnad labada gabdhood iyay ka wada caaishaiyo xabsay ka wada a ah, marka nimankaa way nimankaan dugsanayn nimanka soomaalidu marmar usacabiso ay dhahaan wallahi islaam kaleba ma jiro <laughs> halla maxaa dhibina haysta ah. niman diin lama ah waa niman siyaasiyiin ah oo muxuu ahaayey taqriiban yaqaana sida dadka loo kasbado waa farrisiyiin oo waa niman xagga caqliga iyo tadbiirka iyo niman sahlan ma ah saas daraaddeed inay mumathilka sharciga muslimiinta maanta jooga inay iyagu matalaan inay isu muujiyaan dadka caamadiiyo waxgaradkuna ay muxuu ahaaye sacabka u garaacaan waa un intaa laakiin ka badan ma jiro nimanku niman aan isku fikriyo mabda'nahay maaha ha isku master manin qur-aankeennan hadda aan haysanno waxay rumaysan yihiin inuu kala dhiman yahay axaadiista bukhaari iyo muslim iyo innagoo aan daliishanayno wax kaley leeyihiin axaadiis kaley leeyihin isku masaadir ma nihin marka niman halkaaba aan kala joogin xaggeen isugu nimaadnaa wa maddiga shircigaa ee hadda ay eraan waddana waa midka hadda waddamadii ahlu sunnaho dhan wada qaatayba soo ma khatarta ugu weyn ee haysata muslimiinta maanta shiicada wa gaalada ka yimow khatar ka weyn ma haysato ciraaq wuxuu ahaa beled sunni ah waxaa qaadatay eeraan baa qaadatay laba boqol oo sano ka badan bay dacwo ku waday oo dacwo hoostaa ka socotay oo la jafahay madaxdan calmaaniyiinta ee macnola'aanta ee meesha iska farfadhida ayagoo farfadhiyaa dadkii shiica laga wada dhigay khalaas si fudud baa ciraaq lagula wareegay lubnaan sidoo kale muxuu ahaaye wakaa iyagaa ku amar taaglaynaya sacuudiga gobol dhan bay degan yihiin raafidada hadaad ogtihiin mantiqa sharqiya iyagaa aqlabiye ah soo saa ma ogde a baxreen ayagaa aqlabiye ah raafidadaa yaa badan dadka ahlu sunnaha waa ku yaryahay kuwait maalin dhawd waaba tii ka dhacaysayba muxuu ahaayey nin baarlamaanka ku jira inuu caaisho caayay soo ma sooma sooma lama socotaan waaba saasba waaba layna haystaaba innaga soomaali haddana hawaalayna soo galay waagii hore soomaali shiica ma aqoonin suufiya suufiyadaas wax inoogu soo dhunta mooye laakiin shiica mayna aqoonin hadda laakiin rag baa wax lasoo baray oo la geeyey iiraan oo jaamacado ka soo baxay oo lasoo diray masaajidna waa jiraan hadda ay ka bilaabeen soomaalida dhexdeeda marka halis weyn wey khatar weyn wey shiicadu ma sahlan haddana nuclear bayba inoo noo idinka nuclearka waxay idinla tahay in maraykan iyo loo samaysanayo israa'iil waxaas waa waa wa waa riwaayad waay riwaaya caamada loo dhigo waay nuclearka iyo awoodda waxa loo samaysanayo waa ahlu sunnaha taariikhda dib u raaca shiico inay sunniyiin isa mooye gaalo dagaalkeed maba taqaanaba laakiin cadowgooda ugu cadowsan waa sunniyiinta marka yaan lagu khaldin saladu saas way marka raafidadaasi marka warkooda saas wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu sunnuhu ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen bikhala bikhilaafatihim saxaabada raggoodii xilka qabtay xilkoy qabteen iyo mas-uuliyaddoodii inay sax tahay bikhilaafatihim khilaafadoodiina way way qabaan wa qaaluu bimacnaa waxay yidhaahdeenoo ictiqaadsan yihiin way bikhilaafatihim khilaafati saxaaba saas way macnaa liqowli illahi tacaala ilaahay odhahdiisa uu yidhi wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaat wacada wuu yaboohay allahu alle aladiina kuwa aamanuu rumay oo minkum idinka idinka mida oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan hee muxuu u yaboohay fakhaataba wuxuu la hadlay buu alla yidhi fakhaataba buu sheekhu yidhi alle wuxuu la hadlay biqowlihi minkum uu yidhi idinka idinka mid ah wacada allahu aladiina aamanuu minkum minkum waa hadal ruux markaas aad la hadlayso loo jeedinayo way soo ma haa dadka iimaanka laga helay camalka saalixa ee idinka ah idinka waa kuwe a wuxuu leeyahy marka fakhaataba biqowlihi minkum yuu la hadlay man nasalat buu kula khidaabay ciddii ay soo degtay al-aayatu aayaddu ay soo degtay walxaal huwa isagu maca nabiyi nebiga la jirankiisa u yahay calaa diinihi diinta nebigana uu ku dul sugan yahay faqaala markaasa wuxu uhi bacda dalika markaa kadib ah wacada allahu aladiina aamanuu minkum hadalku wuxuu u dhacayaa buu yidhi dadkii markaa aayaddu soo degaysa nebiga la joogay rumaysnaa ooyay yihiin markaa saxaabadii soo maa tayib maxaa loo yaboohay marka waxaa loo yaboohay layastakhlifannahum inuu u dambaysiinayo fil ardi dhulka dhexdiisa inuu ka khaliif yeelayo mas-uuladi mas-uuliyaddiiyo talada dhulka uu u dhiibayo ayib kama istakhlafa siduu u khaliif yeelay oo kale alladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey sida kuwii iyaga ka horreeyeyba alle uu dhulka khilaafadiisa ugu dhiibay buu kuwanna khilaafadooda ugu dhiibaya walaa yumakkinanna wuu makanin oo wuu makanin wuu hansiin oo wuu hansiin lahum iyaga diinahum diintoodu hansiin alladii diinkaasoo irtadaa lahum alle uu raalli uga noqdo makanintu waxa weeyaan si buuxda oon cabsi lahayn in ay diinkooda u qabsadaan oy u muujistaan walayubadilannahum alla wuu ugu bedeli min bacdi khawfihim cabsidooda kadib amnan buu u bedeli cabsida hadda ay qabaan oo markaasi dee waxa weeyaan dad waxay ahayn laga tiro badan yahay oo laga xoog badan yahay oo gaal oo dhan isugu tagtay oo tabartoodu iska yartahay oo tiradoodu yar tahay cabsi baa jirtay alla marka waxa walayubadilannahum min bacdi khawfihim amnan cabsiday hadda qabaanna ammaan buu alla ugu bedeli doonaa yacbuduunanii xaalay caabudayaan laa yushrikuuna bi shay-an anigana ayna waxba ila wadaajinayn waa inta ay anig keliga icaabudayaan macnaa hadday shirki la galo shirkigaasi istikhlaafkiibuu luminaya saas macnaha waa jumla xaaliya yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an aayaddaa wuxuu doonaya imaamku inuu udeliishado wuxuu rabaa inuu u deliishado saxaabada khilaafadoodii iyo taladoodii iyo mas-uuliyaddii ummadda ay u qabteen in ay sax tahay xagee laga qaadanayaa lianna allah tabaaraka watacaala markuu ballanqaadkaa bixinayo inuu dhulka taladiisa u dhiibayo ayaguu la hadlayay in uu makaninayo diintooda in cabsida uu nabad ugu bedelayo intaasoo dhan dadka lagula khitaabayay iyagay ahaayeen waana makaniyey allah tabaaraka watacaala yacni nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka uu dhimanayo waxay ahayd mar ay jasiiratulcarab gacantiisa soo gashay markuu saa u dhintayna xilkii abubakar baa la wareegay saan soo sheegnay isaguna meeshii buu ka sii waday keliya waxaa ku dhacday abubakar markuu saa nebigu u dhintayba carab baa ridowdoo diintii ka noqday kuwa nebinimo sheeganayaa meelo ka soo baxay qabiilooyinkii ugu adadkaa diintay ka noqdeen oo iska cusbaaba dhowr magaalaa ku soo hadhay islaamkii abubakar muhimmaddii ugu weyneyd ee waajahday ee uu wax ka qabtay isu taagay waxay ahayd dadkaa ridoobee diinta ka noqday in shaqo laga qabto wakhtigiisana hawshaasuu ku mashquulsanaa leanna mushkilo gudaha waa ah. adiga mushkilo gudaha hadday ku qabsato dibad uma socon karti asagoo weliba muxuu ahaayey sameeyey radia allahu tacala canhu ardaa nebigu markuu dhintay sal alla alay waslam ciidan waxaa jiray usaamata bni zayd loo dhiibay oo diyaarsanaa oo ku socday sham ciidankiioo magaalada aad aan uga aanbabixin oo magaalada duleedkeeda joogo sii socda bay nebiga naftu ka baxday salawatu rabbi wasalaamu caleyh ciidankii waa la hakiyey nebigii markii la aasay carabina ay ridowday saxaabadii waxay ku tala bixiyeen abubakar lagula taliyey ciidankan aadiraysee socdaay waa ciidankii wadnaha u ahaa ummadda iyo iyo muxuu ahaaye dadka marka ciidankan haki ciidankani ha ka howlgalo dadkan ridoobay sidii loo soo celin lahaa abubakar markaasaa wuxuu yidhi calan uu nebi maxamed guntay furi maayo buui ciidanku ha socdo meeshii nebigu ugu talagalay u dirayna ha u socdo ciidamadii kale muslimiintuu diyaariyey waa ka laba-iyo toban jiho u kala diray ciidamada wakhti gaaban gudaheedna kusoo afjaray riddadii yacani waxay ka mid tahay min almawaaqif oo yacni qaaliga ah oo abubakar uu lahaa radia allahu tacala canhu ardaa labinadii iyo asaaskii uu isagu dhigay ayuu markii dambe cumar ka intilaaqay ilan isagoo gudihii isku xidhay oo adkeeyey oo dadkii gaaloobay qaar soo celiyey qaarna ka saaray meeshoo laayey oo ummaddii isku duuban tahay ayuu ka tegey cumar baa yimid cumar marka waxaa usoo hadhay inuu futuuxaadkii dibadda iyo jihaadkii dibadda sii wado soo ma marka asaaskii uu abubakar dhigay buu cumar ku intilaaqay saas weeyaan marka abubakar baa sii waday cumar baa ka qaaday waa ka isaguna furus iyo soo geliya xerada cumaan baa ka qaaday futuuxaadkii ugu badnaabaayay wahaakada sidaasay nebiga saxaabadiis salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tamkiinka u heleen ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dhulkoodiiyo dhulkiiyo diintiiba u makaniyey macnaha marka saas ahay eh. sheekhu marka tafsiirkaasi hadda uu bixinayo oo hadalkaasi saxaabadaa lagula hadlayaa ah sax waa jirtaa laakiin khaas kuma ah laakiin khaas kuma ah ballanqaadkan ummadda o dhan baa iska leh ballanqaadkan inuu dhulka alle u dhiibayo oo diintooda makaninayo oo cabsida ka saarayo ammaan ugu beddelayo cid kasta oo laga helay iimaan iyo camal saalixa ah, iyo cibaado bilaa bilaa shirki ah sifaatkaa laga helay ayaa iskale ilaa qiyaami saaca laa tazaalu taa'ifatu min ummatii mansuura soo ma ummaddan tamkiinkeeda iyo jiritaankeeda iyo istikhlaafkeedu weligeed waa jiray ilaa nebi ciise ka imaanayo calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam laakiin yaa ugu awlaysan oo gelaya ballanqaadkaas wa yaa u horreeya ya saxaabadaa u horreeya haa iyagaa u horreeya ayagaa waxa gelaya oo lagula hadlay ugu horreeya ummadda inteedii kalena tabac bay u tahay saasaa laga wadaa ayb waqaaluu waxay yidhaahdeen ahlu sunnuhu bikhilaafatihim saxaabada khilaafadooda liqowlihi caza wajalla uu yidhi wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat fakhaataba biqowlihi wuxuu kula khitaabay minkum man cid buu kula khitaabay nasalat ilaayatu aayaddu ay soo degtay wa huwa isaga oo maca nebi nebiga la jirankiisa ah calaa diinihi diinta nebigana ku dul sugan fa qaala markaasaa wuxu uhi bacda dalika layastaklifannahum inuu uu khaliif yeeli fi lardi dhulka dhexdiisa kama istakhlafa aladiina min qablihim kuwii ka horreeyey siduu u khaliif dhulka ugu dhiibay walayumakinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum wuxuu makaninayaa oo yaani daahirinayaa u xoojinayaa diinkoodii raalli uga noqday walayubadilannahum wuu u badelay min bacdi khawfin amnan buu u badelay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an iyagoo icaabudaya oo aan waxba ila wadaajinayn wuu weli sheekhu marka wuxu uhi famakkana allahu alla wuu makaniyey diinkan biabii bakrin buu ku makaniyey asidiiq wa cumara iyo cumar wa cumaana iyo cumaan famakana allahu alla waa makaniyey biabi bakrin asidiiq wa cumara wa cumaana addiina diinkiibuu makaniyey buu ilaahay makaniyo ku muujiyey oo ku xoojiyey wacd allah ballanqaadkii alla xaalu yahay ama wacada alla wuu ballanqaaday wacd allah ballanqaad alla waay aaminiina ayagoo aamin ah yaqzuuna oo duulaya walaa yuqsawna aan lagu soo duulayn wayukhiifuuna cabsi gelinaya alcaduwa cadowgooda walaa yukhiifuhum iyagase uusan cabsi gelinaynin alcaduwa cadowga uusan cabsi gelinayn ah, yani waxay gaadheen heerkaas ballantii rabbi tabaaraka wa tacaala inuu alla u xaqiijiyey oy ammaan heleen ah, bal nebiga wakhtigii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhulkii badnaaye la qabtay ayaa ammaan badani ku yimid ah, nebigu sal lla alay wasalam markay saxaabadu u sheegteen oo ammaan darrada uga sheegteen oo dhib badan sheegteen waa kii ku yidhi waa degdegina waa degdegina ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkan waa dhammaystiri doonaa xataa yasiira alraakibu min sancaaa ilaa xadra mowt laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa hanamih a ah, isagoon ilaahay iyo iyay uu adhigiisa ama xoolihiisa uga baqayo iyo alla oo uu ka baqayo waxaan ahayn mooy wax kale isagoon ka baqayn ilaahay diinka waa dhammaystiri doonaa ah, bimacnaa waxa weeyaan sidaasayna noqotay jaziirat lcarab markuu nebigu ka tegayey diinta islaamka ka talinaysa wabitaali laba ruuxoo isfiirinaya ma jirin wax dulmi ah iyo wax gardaraa iyo wax xadgudub iyo qabiil istilaya iyo tuug iyo dhuljiif iyo yani qudaacu duruq iyo midna ma jirin ammaan a ah. ilaa ay ka soo tagto yacni ruuxu keligii meeshuu doono u maro sidaas ayaad marka marka ilaahay tabaaraka watacaala kadibna wuxuu diinta ku makaniyey abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ballanqaad allibuu ah ayagoo aamin ah oo duulaya cadowgooda ku duulaya iyaga si aan lagu soo duulayn leanna waxa weeyaan gaaladii waagaa jirtay oo dhan baa argagax baa galay markii goobihii khatarta laysku helay oo lagaga adkaaday lagu jabiyey waxa lagu jabinayeyna tira ma ahayn waxaa lagu jabinayay tira ma ahayn hubna ma ahayn tirana furus iyo ruum baa ka badnay saxaabada xagga qalabka lagu dagaalamayana furus iyo ruum baa ka horreeyey maxaa yeele hubkaba iyagaa samayn jiray iyagu ka imaan jiray dadkani dad uun iska waxay ahayn xoolo dhaqato oho jasiiraddaa ku koray oo aan sanco lahayn oo wax samaysanin oo badeecadu wax dibadda uga timaado saasay ahayd mar ay yaman u safraan rixlata ashitaa'i waasayf xataa badeecada caadiga dharkooda iyo cuntadooda ama shaam bay ka keensan jireen ama yaman bay ka keensan jireen so saas maa marka e, teknolojiyada lagu dagaalamayo hubka lagu dagaalamayo waa lagaga horeeya tiradana waa lagaga horeeya laakiin maxay nasrigiiyo guusha ku gaadheen ya iimaanka saas way xidhnaanta rabbi ay ku xidhan yihiin iyo mabda ay xambaarsan yihiin iyo mabda'a saxday xambaarsan yihiin oo sabir iyo adkaysi ay u leeyihiin intaasaa ilaahay tabaaraka wa tacala caalamka ugu furay saas way waana qodobka asaasigaa wa hubku waa tabac tiraduna waa tabac laakiin waxaa asaasi ah dadka dagaalamaya sida ay u dhisan yihiin halkaasaa waxay tahay meesha yani waxa wey lafdhabarta u ah intisaaraadka muslimiinta iyo guulahooda macnaha ayib marka wuxuu yidhi yaqzuuna way duulayaan walaa yuqzawna laguma soo duulayo gaaladii markay jabiyeen intaasoo goobood ku jabiyeen ayagaa marka lahaa weerarka xagga muslimiintuu ka socday iyagaa dhulka furanayay iyagaa ummadaha u tagayey yacani waxa way risaalay xambaarsanayn tawxiid bay xambaarsanayn dadkay diinta soo gelinayeen horumar iyo wanaag bay u wadeen dulmigay ka qaadeen wa yukhiifuuna alcaduwa cadowgay cabsi gelinayeen walaa yukhiifuhum ayagase muusa cabsi gelinayo alcaduwa cadowgu ma cabsi gelinayo ayagu ma baqayaan laakiin iyagaa laga baqaya iyagaa laga baqaya waa kii niman socoto wafdi ah ay cumar u yimaadeen cumar oo caalamka ka taliya oo boqorada caalamku ay ka baqaan marka magaciisa lasoo qaado ay naxsan yihiin ayaa qolo wafdiyoo socoto ah ayaa u timid madiina yimaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen aaway khaliifkii waa ergo socoto wa cumar haddii la raadiyeyba xafiis loogu hagaaga ma leh a oo kursi weyn uma yaallo oo xafiis naashnaashan oo khatar ahoo dahab ka laalaado oo ma jiro ma goglana xafiisna male cumar magaaladii baa laga raadiyey wafdi baa kuu joogto ergaa kuu joogto haddiiba la raadiyeyo cumar waxaa loo tegey isagoo geed hoosti intuu aayar maradiisa barkaday iska jiifa wax waardi a ah male nimankii markay u yimaadeen way yaabeen waxay yidhaahdeen ma ninkana ninka boqorada adduunka o dhan ay ka baqayaan geedka hoostiisa firaash la-aanta jiifa markaasay sirta ogaadeen a ah, waxay yidhaahdeen eh, muxuu ahaayey cadaalad baad samaysay cadaaladda aad samaysay baana keentay adoo dhulka intaa le-eg ka taliya intaasoo cadowan leh keligaa inaad geed hoostiisa seexato waardi la-aan cadaaladdaa keentay bay dheh ay wa ficlan saasay marka yacani waxay ahayd waxa ay xambaarsanaayeen oy wadeen oy caalamka u gudbinayeen yacni akhlaaqda iyo caqiidada iyo mabda'a saafidee rabbi bay gudbinayeen waxay iyaguna ku dagaalamayeen wuxuu ahaa ilaahay yacni nasrigiisa iyo guusha rabbi siinayahay marka wixii baa hadda isbedelay oo taqriiban wuxuu noqday in lagu xisaabtamo oon keliya tamaado macnawiyaadkii oo dhan in aada loo fududaysto waana jabka muslimiinta waxyaala asalka u ah waxyaala inay guul gaadhi waayaan waxyaala asalka u ah xaggii muxuu ahaayey tarbiyadii xaggii macnaha iyo iimaaniyaadkii baa dhiman saas maana ayib nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muslimiinta sidoodaba duulaanka in lagu soo duulo ayaga la soo raadsado ma badnayn wixii ka horreeyey waxay badnayd dagaalkii eh, axzaab dagaalkii isbahaysatada sanadkii shanaad buu hawan malaynaya sanadkii afraad sanadkii shanaad baa lagu teegaa dagaalkaa wixii ka dambeeyey markii isbahaysatadii ilaahay intuu dabayla ku kiciyey ay carareen oo jabeen wixii ka dambeeyey nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam al'aana naqzuuhum walaa yaqzuuna hadda wixii ka bilowda innagaa duuli doonna inugu soo duuli maayaan sidaas daraaddeed wixii dagaalkii axzaab ka dambeeyey duulaanka nebi maxamed baa ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxay ahayd nuqطat taxawul bay ahayd yacni waxay ahayd meel isbeddel taariikhiya ku dhacay leanna gaaladii marka hadday jabeen awooddoodii intay isu keeneen waxba qaban waayeen waxay noqotay marka in guryahooda iyo lagu raadsado saas ahayd macana ayib wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala liqowmin dad wuxuu yidhi qowm wuxuu ku yidhi takhallafuu kadib dhacay can nabiyihi nebigiisa kadib dhacay sal alla alay waslam fi lghaswati ka hadhay waay takhallafuu ka hadhay can nabiyihi nebigiisa ka hadhay sal ly slam fi lghaswati duulaanka dhexdiisa kaga hadhay allatii midaasoo nadabahum allahu alla uu ugu yeedhay caza wajal biqowlihi uu ugu yeedhay yani allah tabaaraka wa tacaala dad dagaalkii ka hadhay oo nebiga sal lla lay slam duulaankii aan u raacin duulaankaasoo alla uu ugu baaqay dadku inay galaan oy qaadaan ooy raacaan nebiga sal lla wasalam ayaa rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala fain rajacaka allah nebigu hadduu alla ku celiyo dullaankaasi waa dullaankii tabuuk dullaankii tabuuk sanadkii sagaalaad waana duulaan uu nebigu u baxo sal alla alay wasalam kii ugu dambeeyey waay ghazawaadka nebiga iyo duulaamadiisa tii ugu dambeysay ghaswatu tabuk bay waana dullaanka suuratu tawba ama suuratu bara'a ilahay kaga hadlay tobaaraka wa tacala lcusra taasaa u dambaysa nebigu dagaal ma gelin oo ruum buu raadsaday laakiin wax dagaala ma dhicin labaatan beri buu magaalada tabuuk joogay labaatan beri oo markuu fadhiya wax u yimaado waayuu iska soo noqday marka dagaalkaas weeye waa dagaalka taariikhiga ee aada u caja badan ee qur-aankuna aada uga warramay dagaal adag oo wakhti adag oo jid adag oo masaafo dheer magaalada madiiniya tabuuk toddoba boqol oo kilomitr way su jiraan toddoba boqol oo kilomitir oo saxaro ah oo jasiiratulcarab oo taqaanaan ninkii tegey baa garanaya xilliga ay kulaylahay tahay waxay gaadhaysaa conton iyo ziyaaday gaadhaysaa xilligaasay ku baxeen aa meesha lagu kala hadhay marka taasay ahayd dagaalkaas marka munaafiqiin fara badan ninkii iska jilicsanaa ninkii iimaankiisu xoog badnayn dad fara badan baa iska hadhay soo ma nebiga markuu duulaankii ka soo noqday baa marka aayaddan lagu fa in rajacaka allaahu hadduu alla ku celiyo nebigu ilaa taa'ifatin koox xaggeeda hadduu kuu celiyo oo minhum munaafiqiinta ka mid oo fasta'danuuka ay idanku weydiistaan lilkhuruuji bixitaan duulaan kalood u baxayso inay ku raacaan hadday idanku weydiistaan faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu bixi maysaan maciya la jirankayga abaddan weligeed dib dambe weligiin iraaci maysaan walan tuqaatiluu mana dagaalami doontaan maciya la jirankayga caduwan wax cadowa cadow dambood dagaalkii ii raacaysaanna ma jiro maxaa yeelay innakum idinku radiitun radiitum raalli baad ku noqoteen bilqucuudi fadhiga fadhiisiga iyo hadhitaankaad raalli ku noqoteen awala maratin markii u horraysay oo ah duulaankii tabuuk markii u horraysayba haddaad hadheen ood raalli ku noqoteen faqcuduu fadhiya marka maca alkhaalifiina kuwa hadhay la fadhiya ah, alla idinma soo kaxeeye hadha meeshaa ku hadha meeshaas isku raabteen isku reebteen halkiinaa jooga dib damba ii raaci maysaan sidaa ku dhabaala nabi sal ly slam munaafiqiinta bay ahay ayib meeshaa marka wuxuu doonayaa inuu ka bixiyo imaamku oo uu u deliishado ninka la yidhaahdo abubakar sidiiq khilaafadiisii inay xaq ahayd daacadiisuna ay waajib tahay yuu doonayaa aayaddan inuu deliisho sida ugu deliishan doonana labada aayadoodee ka dambaysa buu kala soo bixi doonaa waa istidlaal u baahan waxoogaa ufiirsi ka fiirsi u u baahan way in la fahanto macnaha ayib marka nebiga sal alla alay waslam waxaa lagu yidhi haddaad noqoto nimankaa ku noqoto dib dambe ayayna kuu raacin waxaad ku dhahdaa iraaci maysaan iska jooga ayib falamaa laqaw nabiya nebiga markay la kulmeen buu yidhi sal lla alay slam nimankii sidaa la yidhi ee duulaanka markaad ka noqotood madiine ku noqoto sidaa ku dhe oo iska reeb nabiga la yidhi sal lla alay slam falamaa laqaw nabiya nebiga markay la kulmeen sal lla alay slam yas'aluunahu xaalay weydiisanayaan alidna idmid inuu u idmo u ogolaado fi lkhuruuji bixitaan lilghaswi duulaanka ay u baxaan markii nebigu magaalada madiine yimid soo noqday dabcan waxaa dhacday sidii la filayo alla uu sheegayoo intay u yimaadeen baa waxay yidhaahdeen aan ku raacno falam ya'dan ma uusan u idmin nebigu lahum iyaga waa u diiday ilaan yaysan ku raacayn soo lama dhihin nebiguna waa diiday anzala allahu allah markaa wuxuu soo dejiyey caza wajal sayaquulu waxay dhihi doonaan almukhallafuuna kuwa la dibdhigay ida intalaqtum markaad baxdaan ilaa maqaanima haniimooyin xaggooda markaad u baxdaan mu'miniintiiyo markaad haniimo doonataanoo gaalo dagaalkeediiyo haniimadeed aadaan kuwii la dibdhigay waxay dhihi doonaan haa sayaquulu waxay dhihi doonaan almukhallafuuna kuwa la dibdhigay ida ntalaqtum markaad aadaan ilaa maqaanimo haniimooyin lita'khuduuha si aad u soo qaadataan haniimooyinkaas dabcan waa dagaal dee haniimo dagaal baa ka horraysa ma dagaal aad haniimo kusoo qaadanaysaan markaad aadaan waxay dhahayaan daruunaa nadaaya natabickum aan idin raacne warnima ah, hana reebine nadaaya yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allahi ilahay hadalkiisa inay bedelaan bay rabaan oo ahaa yayna idin raacin soo ma hadalkii rabbiiyo xukunkiisii bay bedeli rabaan ee qul waxaad tidhahdaa nebiow lan tattabicuuna na raaci maysaan kadalikum sidiinna oo inaydaan na raacina ayuu qaala allahu alla yidhi min qablu horaan xugum rabbi waa manana raacaysa fa sayaquuluuna markaasaa waxay dhihi doonaan bal iskaba dhaafe arrinku saas ma ahe ilaahay nama diidine taxsuduunanaa idinka naxastaya warnimayaw ma ahee ilaahay nooma diidine idinkaa xasad baa idin wado waxaad rabtaan in aanaan haniimada idinla wadaagin haniimadaasaad noo diidantiin enigo xasadka iska daaya idin dhihi doonaa fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan bal taxsuduunana waa naxadnaysaan bal iskaba dhaafe arrinku say sheegeen ma ahe kaanuu waxay ahaayeen laa yafqahuuna kuwa aan fahmaynin ilaa qaliilan wax yar mooye waxay fahmaanba waa uun xoolo iyo haniimo bas ya mabda' ha la xaqiiji diin ha la kor yeelo yacni gaalaha la iska celiyo janno ha la raadsado ilaahay ha la geliyo ma fahmaan laakiin maxay fahmaan xoolaha la qaybsanaya ka qayb gala ya ilaa qaliilan fiqigoodaa qaliil ah waxaa ma fahmaan sidaa rabbi bay ku sheegay tabaaraka wa tacala ayib muxuu rabaa marka inuu yidhaahdo wuu sii wadaa wa qaala wuxuu yihi lahum iyaga alla wuxuu ku yidhi nimankii markii sidaa loo reebay oo markay yimaadeen oo yidhahda aan raacnana hanimada aan idinla soo qaadanana la yidhi hadha nama raacaysaan allah xukumaya maxaa ka dambeeyey wey wa qaala alla wuxuu yidhi lahum iyaga wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhahdaa nebigow lilmukhallafiina kuwa la dibdhigay oo la reebay oo min alacraabi reebaadiyaha waxaad ku tidhaahdaa sooma qamaamayaanoo aanin raacno ha naxastinoo soomaylaha imtixaan baa la gelinaa marka qul waxaad tidhaahdaa lilmukhallafiina waxaad ku tidhahdo min alacraabi ah satudcawna waa laydin yeedhi doonaa ilaa qawmin qowm baa laydinku yeedhi doonaa qowmkaasoo uluy ulii ba'sin dagaal u saaxiiba shadiidin oo adag niman dagaal yahmiin ah oo aad u adag baa lay dagaalkooda laydinku yeedhi doonaa tuqaatiluunahum xaalaad la dagaalamaysaan aw amase yuslimuuna ilaa an yusli ilaa ay ka islaamaan waad la dagaalamaysaan ilaa ay ka islaamaan soo laydinma karilo ah naxastina ma lihidin maxaad rabtaan waxaan rabnaa inaan dagaala maxaa jihaadkana lagu diidanya soo jihaad ma rabtaan qolo adag oo dagaalyahamiina baa soo socdo laydiin wadaaye sugaale soo baxa ayib fa in tudiicuu marka haddaad yeeshaan qoladaa la dagaalankooda haddaad yeeshaan yu'tikum allahu alla wuxuu idin siinayaa ajiran xasanan oo wanaagsan buu idin siinay wain tatawallow haddaad jeedsataanna oo dagaalkii adkaa marka laydinku yeedho aad markaadi daba jeedisaan ood iska carartaan kamaa tawallaytum min qablu hadda ka horba si aad u jeesateen waa tabuug soo maa sida u wata way macnaha horaanba si aad u jeesateen haddaad jeesataan yucadibkum alla wuxuu idin cadaabi cadaaban cadaab aliiman oo xanuun badan markaa de waa laydinka shaqayn waay waxaa caddaanaysa markaa inaydan dagaal iyo jihaad u soconine niman hunguri doonaatiin xoolo doona soo ma a dagaal sooma rabtaan raggeedii baa laydinku yeedha dagaal raggiisii ayaa laydinku yeedhay meeshan laakiin waxoogaa haniimada ah aad ka filaysaan maya ayib see buu marka u daliishanaya aayadahan oo dhan wuxuu isu saarayaa sheekhu inuu ku yidhaahdo khalaafadii abubakar sax bay ahayd daliil bay aayadahani u yihiin in la ateeco abubakar bayna ku tusayaan say kugu tusayaan way marka wuxuu yidhi marka waaladiina kuwa kaanuu ahaa fii cahdi rasuuli llahi sal lla lay slam nebiga wakhtigiisii axyaa'a kuwa nool ahaa khuutibuu waxaa lagula hadlay buuhi bidalika arrinkaa aayadahaasaa lagula hadlay goormaa lagula hadlay lamaa takhallafuu markay ka hadheen canhu nebiga ka hadheen wa baqiya waxaa hadhay minhum xaggooda fii khilaafati abi bakrin wa cumara wa cuhmaana saddexdaasi xilligay xilka hayeen dad baa ka soo hadhay fa awjaba wuxuu waajibiyey alle lahum iyaga wuxuu u waajibiyey qoladaas soo hadhay bitaacatihim in ay ateecaan yacni iyaahum abubakar iyo cumar iyo cusmaan inay ateecaan aljra fa awjaba wuxuu u waajibiyey lahum iyaga biaacatihim adeeciddooda iyaahum ay adeecayaan abubakar iyo ragga la midka ah aljra ajir buu ilaahay u waajibay wa bitarki aacatihim adeeciddooday ka tagaanna wuxuu u waajibiyey alcadaab alaliima cadaab xanuun badan buu u waajibay iidaanan ogeysiin darteed waay oo min allaahi alla xaggeeda ka ahaatay xaggiisa ka ahaatay bikhilaafatihim raggaa khilaafadooda la ogeysiinayo laa jacala allaahu alla muyuusan yeelin laa jacala allaahu alla ma yeelo waa baryo laa jacala allaahu alla yuusan yeelin fii quluubinaa qalbiyadanada dhexdooda hillan xiqdi liaxadin ruux oo minhum iyaga ka mid a alla uma yeelo fa idaa habata hadday sugnaata marka khilaafatu waaxidin mid khilaafadiisa oo minhum ka mid a afas yani yani khulafada intadama markaa waxaa taxmaya minhaa khilaafadaa sugnaatay khilaafatu alarbacati afartii kale khilaafadoodii baa saa u taxmaysa masaladu marka wax yar aan dib ugu noqono aayadahaasi xaggee bay kaa tusayaan oo looga deliishanaya khilaafada abubakar wabitaali khilaafatu halaaa albaaqiya wuxuu leeyahy aayadda hore ka soo bilow aayadda hore ka soo bilow waxa weeye horta culimmada aayadahan sidan isugu deliishaday isa saaray halkaana ka soo saaray inay ku tusayaan khilaafadii abubakar waa a'imo dhowr ah waxaa ka mid a imaamu shaafici waxaa ka mid a alimaam ibnu xazmi waxaa ka mid a abulxasan alashcari waxaa ka mid a abubakar ismaaciiligan hadda kitaabkiisa aan dul taaganna a'immadaasaa halkaas mariyo fahamkaa kala baxay aayadahaas say u deliishanayaan waxay leeyihin nebiga sal lla alay waslam markuu soo noqday oo uu u yimid munaafiqiintii sidii alla amrayba wuxuu ku yidhi iraaci maysaan wuu iska reebay soo ma isaga nebiga sal alla alay wasalam waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa lan takhrujuu maciya abadan walan tuqaatiluu maciya caduwan iraaci maysaan weligiin cadowna aniga intaad ii raacdaan la dagaalami maysaan saasuu nebigu ku reebay ayib haddii nebigii uu reebay aayadda labaadna ay faa'iidaynayso markay u yimaadeen oo yidhaahdeen aan idin raacno jawaabta la siiyey oo maxay ah reebiddii un soo ma waa laydiska reebay oo waxaa la yidhi muxuu ahaayey qul lan tattabicuuna kadalikum qaala allahu min qablu na raaci maysaan baa la yidhi soo ma nebiga waxaa lagu amray iska reeb markuu yimid oy u yimaadeen oo damceen inay raacaanna wuu iska reebay ayagiiyo nebigu halkaasay ku kala dhammaadeen sal alla alay wasalam soo ma nebigu wuxuu dhintay isagoo iska reebay isagoo hee iska reebay oyna duulaan u raacin dagaalna uusan u ogolaanin ayuu nebigu sal lla alay slam saa ku tiri aayaddan dambe marka u fiirso maxay tidhi qul lilmukhalafiina min alacraabi satudcawna ilaa qawmin uli ba'sin shadiid satudcawna yaa u yeedhi doona marka dadaalka dagaalkan dambe ee lagu imtixaanayo ee dadka dagaalyahmiintae khatarta a la leeyahay la dagaalama hadday daacad aad tihiin cidda ugu yeedhi doonta ila nebigii iska reebay yuu yahay marka ya abubakar baa u yeedhi doona way marka ma fahamteen a nebi maxamed sal alla lay slam waa la amray inuu iska reebo ficlanna markay u yimaadeen wuu iska reebay halkaasay ku dhammaatay yaa waaye marka cidda ugu yeedhi doontee laga hadlayo satudcawna ilaa qawmin ulii ba'sin shadiid cidda la leeyahay wuu idiin yeedhi doonaa oo qolo dagaalkoodu adag yahay buu idinku yeedhi doonaa oo ama aada la dagaalamaysaan ilaa ay ka islaamaan oo la leeyahay markaa kadib fa in tutiicuu haddaad isagaa idiin yeedhay ateecdaan yu'tikum ullahu ajran xasanan yaa waayo kaas la adeecayo daacadiisana alla waajib waa abubakar bay dheheen soo ma ila nebiga maba ahaba nebiga inuusan maxaa kutusaya ayada horaa ku tusaya isagu mana u yeedhin mana u yeedhanin mana kaxaysanin uu iska reebay cidda dib uga yeedhi doonto abubakar abubakar markuu u yeedho ciidankaas adag iyo qolyaha dagaalkooda adagyaha ugu yeedhana waxaa la yidhi fain tutiicuu haddaad adeecdaan abubakar yu'tikum allahu ajran xasana wain tatawallow haddaad jeesataanna ood ka jeesataan ah can taacati abi bakrin waay abubakar inaad adeecdaan oo dagaalka uu idinku yeehay aad ku adeecdaan haddaad ka jeesataan oo diiddaanna hee yucadibkum cadaaban aliima maxay ku tusay marka ayadu daacatu abi bakrin inay waajib tahay khilaafadiisuna sidaa aayaddu kugu tusi in la khilaafana cadaab xanuun badan uu ka imaanayo khilaafadiisa halkaasay yaa laga qaadanayaa bay leeyahay daacadiisuna saasay waajib ku tahay istidlaalkaa ma la fahmi saa markaad u fahamtaan aan dib ugu noqonno marka istidlaalkaasi sax maaha istidlaalkaasi aimadaasi ay mareen sax ma aha leesh lianno aayadda hore oo fa in rajacaka allahu ilaa طaa'ifati minhum fasta'danuuka lilkhuruuj aayaddaasi waa suuradday ku jirta suuratu tawba duulaankay ka hadlaysa waa kee waa tabuuk tabuuk duulaan ka dambeeyey oo nebigu uu duulay ma jiro aayaddaasi marka waa tabuuk tabuuk markuu ka soo noqday oy gaaladii u ay munaafiqiinta u yimaadeen oy u cudur daarteen wuxuu ku yidhi iraaci maysaan dagaal dambe ilana bixi maysaan sidaad u fadhiisateen baad u fadhinaysaan halkaasuu ku reebay aayadahan kale labadan aayadoodee kale suuraday ku jiraan suurad suuratulfatxi bay ku jiraan ayib suuratulfatxi xaggey kusoo degtay ya xudaybiyaay kusoo degtay xudaybiya goormay ahayd xudaybiya waxay ahayd sanadkii lixaad soo ma heshiiskii xudaybiya markuu nebigu galay oo uu soo dhammaaday oo uu soo laabtay oo uu jidka ku soo jiro ayay soo degtay suuratulfatx soo ma marka waxa laga hadlayay labadani ay ka hadlayaanna waa sanadkii lixaad sanadkii lixaad kadib nebi maxamed sal alla alay wasalam dagaallo ma galay oo dad ugu yeedhay ya wuu galay leanna xudaybiye markuu saa uga soo noqdayba waxaa dhacay dagaalkii khaybar soo ma ee yahuudda nebigu sal lla alay slam magaaladoodii khaybar uu ku qabsaday haniimooyinkii xoolaha fara badanna lagu helay aayadda marka hore eeleh sayaquulu lmukhallafuuna ida nطalaqtum ilaa mahanima waxay ka hadlaysaa haniimooyinka waa khaybar markii laga soo noqday meesha la yidhaahdo xudaybiya oo nebigu khaybar u ambabaxay khaybar khaybar dagaalkeedii la galay xoolihii laga helay reer xudaybiya keliyaa la siiyey xudaybiye raggii ka qayb galay ayuu nebigu u qaybiyey sal lla alay slam allahuma waxaa laga qaybgeliyey keliyata nimankii muhaajiriintii xabasho ka yimid ilan sanadkii toddobaad bay soo ma yacni eh, raggii jacfar raggiisii oo intii maka la joogay ardulxabasha u hijrooday ayaa markaa nebiga sal alla lay slam ugu yimid meesha ugu yimid ayagoo ardulxabasha ka soo noqday qoladaasaa nebigu sal alla lay waslam haniimadii wax ka siiyey haniimadii khaybar baa marka laga hadlaya hadday eh, waxay ku dhihi doonaan ida intalaqtum ilaa maqaanima munaafiqiintii marka magaalada madiine joogay ayaa caadadoodu waxay ahayd dagaalka nebigu u baxayo hadday is yidhaahdaan wallaahi dagaalkani yaani dagaal badan iyo muqaawamad badan lala kulmi maayo iska caabin fara badan ma jirto lagu dhiman maayo xoolana waa laga soo helahaya markaa nebiga way raacayaan haddayse is yidhaahdaan wallahi meeshan waa lagu hoobanahaya ya markaa marmarsood iyo islaantii baa iga umulaysa iyo xoolaa iga lumay iyo mid baa iga jiran iyo nin walba muxuu firyaro bixi buu ka baxay saasay ahayd marka khaybar markay soo baxday iyo yahuud baa la aadayaa baa waxay codsadeen aan ku raacna ah, maxay u socdaan marka haniimooyinka waa haniimo doon markaasaa waxaa lagu yidhi ilaahay hadalkiisay rabaan inay bedelaane waxaad ku tidhahdaa na raaci maysaan sidaasuuna alla xukumay markaa way markay leeyihin waad naxastaysaan a ah, khaybar waxaad noo diidantihin haniimadeeda inaad naga qayb gelisaan ayib markaa kadib baa waxaa timid in iyagii la imtixaano si looga salgaadho waxay sheeganayaan ilaan waxay muujisanayaan inay jihaad u socdaan dagaal loo diidan yahay xaqiiqaduna waxay tahay inay hunguridoon yihiin in marka la fadeexeeyo bannaanka lasoo dhigo waay markaasaa waxaa la yidhi aayadda dambe qul lilmukhallafiina min alacraab satudcawna ilaa qawmin ulii ba'sin shadiid khaybar warkeeda iska daaya haniimaa loo socdaaye waxaad samaysaan dagaal adag oo lagu hooban oo rag adag lays heli doono baa laydinku yeedhi doonaa haddaad addeecdaanna markaa waad qumantihiin haddaad jeedsataanna markaa waa laydin cadaabi beenalayaal baa tihin munaafiqiinna soo ma ayib su-aashu waxay tahay marka bacda khaybar ma jirtaa nebigu sal alla alay wasalam inuu dadka duulaan ugu yeedhay ah maxaa ka dambeeyey khaybar dagaallo fara badan baa ka dambeeyey fatxu makaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey xunayn baa ka dambeeyey soo ma oo dagaalkii khatartahay ah ree hawaasin lala gale waxaa ka dambeeyey daa'if baa ka dambaysay oo nebigu sal ly sl xisaar ku sameeyey soo ma marka yani waxa weeyaan fa fain tuiicuu yani fain tutiicuu yu'tikum allahu ajran xasanan aayaddu weli waxay ka hadlaysaa nebiga salawaatu rabbi waslamu caleyh soo ma yacni nebiga duulaamadaa dambe idinku yeedhi doona haddaad ku adeecdaan ee markaas ajir weyn baa laydin siinaya haddaad diidaan oo hadda ka hor saad u jeesateenba jeesataanna cadaab xanuun badan baa laydin xanuujinaya marka yeedhiddan dambe waa nebiga leanna markaas gadaal dagaallo dambe oo buu galay say u socotay u socotay u socotay dagaalkii tabugoo sanadkii sagaalaad ayuu marka sanadkaa sagaalaad bay marka munaafiqiin hadheen kuwii hadhay ayaa haddana waxaa soo degtay aayaddan suuratu tooba dhexdeeda ku imaanaysa oo dhahaysa fain rajacaka allahu ilaa طaa'ifaةi minhum faاsta'danuuka lilkhuruuji faqul lan takhrujuu maciya abada walan tuqaatiluu maciya caduwa waa sanadkii sagaalaad aayadahanna waa sanadkii lixaad soo ma sanadkii lixaadna duulaamaa dhacay nebigu uu dadka ugu yeedhay waxa laga hadlayana waa kuwaas dambe waay aayaddu marka aayadaha tafsiirkoodu sidaas wey ilaa waxaa imaanaysa oo taqriiban tafsiirkan imadu ay mareen iyo qaabkan aayadda ay u deliishadeen waxaa imaanaysa in ay e, dembaysay aayadda suuratu tawba ku timid in ay horraysay soo ma kadibna ay ka dambeeyeen aayadahan kuti ku yimid suuratu lfatxi inay ka dambeeyeen saasaa ka dhalanaysa soo maa walxaqiiqatu cagsa dalika way marka xaqiiqadu waxay suuratu lfatxi baa horraysay suuratu tawbana way dambayso sanadkii sagaalaad waay ma la fahmi marka istidlaalka aimadu yani waxa way waa dadaaleen juhdi badan bayna ku bixiyeen inay meeshaasi macno weyn ka soo saaraan laakiin istidlaalku ma saxsana istidlaalku ma saxsana sida hadda aan u tawjiihinay baa saxa waxaana sidaa u tawjiihinaya sheikhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah ninkii doonaya wuxuu ku laaban karaa kitaabkiisa muxuu ahaay minhaaj asunna nabawiya minhaaj asunna nabawiya mujalladka sideedaad shan boqol iyo shan meeshaa xaashiyadaana wuu idinku qoraya macnaha halkaasaad ka fahmi karta intaa hadda aan faahfaahinay wey manaha inta uu meesha ku qoray ayb wa qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla liqowmin dad wuxuu ku yidhi oo takhallafuu yacni ka ka hadhay can nabiyihi nebigiisa ka hadhay sal ly slam fi lghaswati duulaankii dhexdiisa kaga hadhay allatii duulaankaasoo nadabahum allahu alla uu ugu yeedhay caza wajalla biqowlihi in rajacaka allahu ilaa aa'ifatin alla hadduu ku celiyo nebiyow ilaa aa'ifatin koo xaggeed oo minhum munaafiqiinta ka mida oo fasta'danuuka ay idanku weydiistaan lilkhuruuji bixitaan faqul waxaad tidhahdaa lan takhrujuu bixi maysaan maciya la jirankayga abadan weligiin walan tuqaatiluu dagaalami maysaan maciya caduwan maxaa yeeley inakum idinku radiitum raalli baad ku noqoteen bilqucuudi fadhi awala maratin markii u horraysay inaad iska fadhiisataan hadhaan faqcuduu marka fadhiya oo hadha maca alkhaalifiina kuwa hadhay dadkaa iska fadhiya dumarkii carruurteen dagaalamin kuwa ag joogaa leh falamaa laqaw nabiya nebiga markay la kulmeen u fiirsa marka sida uu ka dhigay soomaalit aayaddaasuu markay soo degtay oo nebigu uu tabuu ka soo noqday oo uu soo socdo magaaladii buu yimid magaaladii markuu yimid sidii alla sheegay baa dhacday oo munaafiqiintii baa u yimid soo ma munaafiqiintii baa u yimid falamaa laqawuu nebiya nebiga markay u yimaadeen sal lla slam yas'aluuna waxaalay weydiisanayaan alidna idmid fi lkhuruuji uu u idmo lilghaswi duulaanka inay u baxaan inuu u idmo u ogolaado ayagoo weydiisanaya markay u yimaadeen oo falam ya'dan uusan u idmin lahum iyaga nebigu uu u idmi waayo u diiday ayuu anzl allahu alla soo dejiyey meeshaa maxaa ka muuqda marka inay aayadda hore horaysay tana dambaysay soo soo maha oo markuu madiine yimid oo u yimaadeen kadib in aayaddani timid saas macnaha yaa ka muuqata istidlaalkuna saa inuu noqdo mayo si kalaba kuma socon karo ayuu anzla allahu alla soo dejiyey caza wajalla wuxuu soo dejiyey sayaquulu waxay dhihi doonaan almukhallafuuna kuwa la dibdhigay oo la reebay idaa goortay intalaqtum aad tagtaan ilaa maqaanima haniimooyin xaggooda markaad aadaan lita'khuduuha si aad soo qaadataan daruunaa bay idin dhihi doonaan nadaaya nattabiccum aanu idin raacnay warnima iska kaa nadaaya aanu idin raacnay yuriiduuna maxay doonayaan yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allahi ilahay hadalkiisa qul waxaad tidhahdaa nebiyow lan tattabicuuna na raaci maysaan kadalikum sidii naasuna qaala allahu alla yidhi min qablu horaan sidaasuu alla horay u xukumay fasayaquuluuna markaa waxay dhihi doonaan bal iskaba dhaaf wax ilaahay na xukumay ma jire taxsuduunana waad naxastaysaan nimayow qaniimadaad noo diidantihiin bal iskaba dhaafe kaanuu waxay ahaayeen laa yafqahuuna kuwa aan fahmaynin ilaa qaliilan wax yar mooye fiqi ma leh garasho ma leh waa munaafiq wa qaala alla wuxuu yihi lahum iyaga wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhahdaa lilmukhallafiina kuwa la reebay oo min alacraabi acraabta ah waxaad ku tidhahdaa satudcawna waa laydiin yeedhi doonaa ilaa qawmin dad baa laydinku yeedhi doonaa rag xaggood ayib quwaasoo ulii ba'sin dagaal u saaxiiba shadiidin oo adag dagaal yahamiin ah dagaalkooduna uusan sahlanayn kuwaasaa laydinku yeedhi doonaa kuwaasoo tuqaatiluunahum ood la dagaalamaysaan aw yuslimuuna ilaa an yuslimuu ilaa ay ka islaamaan dagaalkooda aada wadi doontaan kuwaasaa laydinku yeedhi doonaa fa in tuticuu marka haddaad yeeshaan kuwaa marka laydinku yeedho yu'tikum allahu alla wuxuu idin siin doonaa ajran xasanan oo wanaagsan wain tatawallow haddaad jeedsataan oo marka nimankaas adag laydinku yeedho dagaalkooda aad carartaanna oo dhuumataanna kamaa tawallaytum min qablu hadda ka horba saad u jeedsateen fayucadibkum marka alla waa idin cadaabayaa cadaaban cadaab aliiman oo xanuun badan wuxuu sheekhu yihi marka u fiirso qaabku istidlaalku waa sidan marka waaladiina kuwa kaanuu ahaa fii cahdi rasuuli llahi sal lla alay slam nebiga wakhtigiisii axyaaa kuwa nool khuutibuu waxaa lagula hadlay bidaalika arrinkaasaa lagula hadlay lamaa takhallafuu markay hadheen canhu nebiga ka hadheen bidalika muxuu ka wadaa ya bidalika waa aayaddii hore tawba soo ma iyo aayaddan ka dambaysee ku xigta ee sayaquulu lmukhallafuuna ah markii nebigu uu noolaa kuwii noolaa labadaa aayadood baa lagula hadlay oo macnaha tilmaamaya in la reebay oo nebigu iska reebay soo saas ma ayib wa baqiya waxaa hadhay buuri minhum iyagii waxaa ka hadhay fii khilaafati abi bakrin wa cumara wa cumaana iyagii qaar baa ka soo hadhay qaar iyaga ka mida minhum bacduhum way macanaa qaar iyaga ka mid ah soo hadhay oo nebigu markuu geeriyooday kadib sii jiray ayib fa awjaba wuxuu waajibiyey marka alle kuwii hadhay ee nebiga ka dambeeyey nebiguna iska reebay laakiin abubakar iyo cumar iyo cumaan wakhtigiisii soo gaadhay awjaba alla wuxuu waajibiyey lahum iyaga biaacatihim ateecidooda biaacatihim garo oo waa masdarun mudaafun lifaacilihi waay biaacatihim iyaga adeecidooda yay adeecayaan iyaahum abubakar iyo cumar iyo cumaan ay adeecaan iyaahumta waxay unoqonaysaa waa masterka yani waxaa lilaha masterka mafcuulkiisaba faawjaba wuu waajibiyey alle lahum iyaga biaacatihim bisababi aacatihim adeecidooda ay adeecayaan iyaahum abubakar iyo cumar iyo cumaan wuxuu u waajibiyey aljra ajir buu ilahay uwaajibiyey ajir buu arrintaa ugu waajibiyey oo xaggee ah Eh? fain tutiicuu yu'tikum allahu ajran xasanan ajirkaasaa loo waajibiyey buuri wabitarki bitarki adeecidda a'immada ay adeecaan tegidda ay ka tageenna iyo jeesiga ay ka jeesadaanna alla wuxuu u waajibiyey alcadaaba buu u waajibiyey alaliimi ee xanuun badan way ku cadfan tahayoo awjabaday ku cadfan tahay wa awjaba lahum bitarki aacatihim alcadaaba alaliima waay saas way macnaa iidaanan maxay ku tusi marka haddii la yidhi ateecidda abuubakar iyo cumar aad adeecdaanna ajir wanaagsan baad ku leedihi jeesiga aad ka jeesataan iyo daacadooda ka tagtaanna eh cadaab baad ku leedihi maxay ku tusaysaa marka iidaanan ogeysiin darteed way marka maxaa la ogeysiinayaa min allaahi xagga alle ka ahaatay ogeysiiskaasi bikhilaafatihim baa lays ogeysiinayaa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggani inay khulafo yihiin daacadoodu ay waajibtay soo ma leanna marba hadduu ilaahay daacadooda waajibiyey ajirna dadka ku siinayo waa inay khulafo yihiin soo ma waa inay madax ilahay raalli ka yahayihiin saas way macanaha ayib markaasuu ducaynaya imaamku wuxuu leeyahy laa jacala allaahu alla kama dhigo alla ma yeelo fii quluubina quluubtannada dhexdeeda hillan xiqdi liaxadin axad uma yeelo oo minhum iyaga ka mida ah. axad ka mida raggaa ilaahay qalbiga qalbiganaga xasad iyo xiqdi uma geliyo ayib faidaa habata hadday sugnaatay marka kaba soo qaad waxaa la yidhi ninka la leeyahay in tutiicuu waa abubakar haddaan ogolaanay inay abubakar tahay abubakar khilaafadiisiina ay saa ku sugnaato cumar iyo cuhmaan aaway iyaga tii buu rabaa inuu jawaabteeda ku siiyay wuxuu gui marka faidaa habata hadday sugnaato khilaafatu waaxidin mid khilaafadiis oo minhum iyaga ka mid a ah. intadama waxaa taxmaya marka minhaa khilaafadaa sugnaatay waxaa ka taxmaya khilaafatu larbacati afartii khilaafadoodii baa ka taxmaysa saas way maanaa adiga shay intuu yimaado inta kalena ay tilqaa'iyan u imaanaysa waay tilqaa'iyan automatikiyan toos bay u imaanayaan sidii shay isku daba taxan oo kale wa oo say ku imaanaysaa abubakar khilaafadiisa hadday sugnaato cumar yaa keenay abubakar baa keenay a maadaama uu abubakar xaq ahaa ninkuu keenayna waa inuu xaq yahay soo saas ma saasay u taxmaysaa macnaha cumarna cumaanna yaa keenay cumaanna waxaa keenay raggii lixda ahaa ee muxuu ahay uu doortay nidaamkii shuuraduu ku yimi taladaana cumar baa lahaa saasuu isaguna ku taxmaya marka saasay isu dabagelayaan ooy ku imaanayaan ta hore hadday asaxdo inta kalena saasay u taxmayaan oy ka dhalanayaan macnaha saasuu doonayaa inuu ku yidhaahdo adiga waxa weeyaan yaani waa waa istinbaad daqiiq ah oo weliba raa'ica ah laakiin waxa weye waxaan yani ogolaanaynin oo saamaxaynin oon xoojinaynin yani aayadaha iyo xilliyaday soo degeen ayaan ogolaanaynin istidlaalkaas iyo fahamka noocaas waxaase ku filan yani waxa weeyaan adilo kala kaa nagaga filan adilo kaleoo aad u fara badan axaadiista mutawaatirka ah ee nebigu ku ishaaray salawatu rabbi wasalaamu caleyh abubakar khilaafadiisa qaar ka mid aan soo tilmaanay iyo xilka inuu qabanayo ishaaraad uu nebigu ku bixiyay sal lla lay waslam marba hadday sugnaatana waxaa kaloo ku filan ijmaaca saxaabada ijmaaca ummaddu waa daliil a daliil waxa weeyaan aan yani waxa weeyaan aan aan sahlanayn wey mar hadday ummadda nebigu meel isku raacdo baadi iskuma raacdo nabigaasaa yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh ummaddaydu baadi iskuma raacdo iskuma waafaqdo wax mar hadday isku raacdo waa xaq marka ijmaaca saxaabada ishaaraadka nebigu bixiyey sal alla alay waslam kadibna waxaa imaanaysa yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lmri minkum soo ma ulilmriga muslimiinta waxaa u horreeyey abubakar cumar cumaan sidaas maanaa nimankaas waa la humaa ululmrigii muslimiinta ahay kadibna ciddii uga dambayso xilka muslimiinta qabataa soo gelaysa maana marka sidaas weeye ama istidlaalka aayadahan laysku hagaajiyo aimadaasi yani sidaasi istimbaadka ugala soo baxay waa a'imo waaweyn oo yani fiqigooda iyo garashadooda iyo istinbaadkoodii aan la duri karin laakiin hadda waxa weeyaan eh, muxuu ahaayey eh, mar walba ninku hadduu caalim yahay inuu xaqa asiibo sharti maaha soo ma marar fara badan baa intuu dadaalo buu fahamku la khaldami naqsiga ibni aadamkayna ka mid tahay marka istidlaalku sax ma aha macnahaana aayaadku kuma tusayaan laakiin adilo kaloo inagaga filan baa jirta o inaga deeqaysa oo macnaha eh, iyo khilaafada iyo taacada aimadaba ku tusaysa hada wabilahi tawfiiq wsl اllahuma wslm cla nabiyina mxamed wcla alihi w saxbi